هوية الهبية غيره غير الهبية غيره غير ركوع سلطنته فلو هيا هذا صحابته لتلاوة سجد تلاوة صابته صحابته أدلية صحابته وفجعل أسكبه هو هو ثلاثية ركوع أسكياله لم يكفي مكافيه لم يكفي مكافيه وأكمله أكمل الركوع ركوعه أكمل كيسي تسوية ظهره yani dushiisii simideeda waay simideeda waay iyo cunuqihii loqontiisii simideeda waay iyo malaf lamadiisi xoog manaa lamadiisi kuwaad yani oogidoodi waay iyo waakdi rugbateyhi lamadii jilib qabashadoodi waay biyadayhi lamadiisi gacmood asku qabto iyo watafriqatu asaabicihi farahiisii musaliga farahiisii kala geyntooda waay falangeyntoodi waaye muwajihan xaal asihay koo ujeedihaayo lilqiblati qiblada koo ujeedahay xaal asihay wayukabiru waa kibaarka allahu akbar asiraa fi ibtidaa'i hawiyihii yani howshad hawiyihii musaliga howshadiisii bilaaweedii waa kibaarta allahu akbar asiraa wayarfacu waa koryeelaa yadayhi lamadiis gacmood ka ixraamihi yani xarmashadiisii oo kale asu koryeelaa markaas koryeela maxaas ahay xaduman bika mankibayhi inaas markiis yani hoo ahaayene markiis kor usoo laqaayene allahu akbar asoo iraa samica allahu liman xamidahu markiis taas wayaqulu casirahaa markii yani oo maxaa liftidaai hawiihi wayarfacu waa koryeelaa markiis hoo ahaayo di lamadii gacmood taana allahu akbar samo allahu akbar dhaxki faraha igoo qiblada ujeedaan wajihan xaalashaqta asaabiihi yukabiru waa kibaartaa btidaai hawiyihi awshadiisi bilaaweedi allahu akbar ashiraa wayarfacu waa kor yeelaa biyadihi lamadii gacmood ikadukaa lamadiis gacmood waa kor yeelaa ka ixraamihi salaada markiis xirahay camal asu kor yeelaa maxaa ahay inaa asyeelo yani lamadiisi suul beytka lamadada cadiin yani gacmanka dushoodine yani garbahiisi inaas qaabishiyo saan allahu akbar saanas markii asrukuucaayo asrugmaayane yani waxaas ujeedahaa farahiisi igoo kala baxsan oo qiblada ujeedaan ويقول وعاشرا سبحان ربي العظيم ثلاثا أكملوه على كل حال ركوع أقل كيس وحواي ركوع أقل أسليها ركوع أركان ركن من أركان الصلاة macnaha arkaantiis wax la yaqaan waaye markii la sheegaayo salaada magaceedii magaciha salaada rukuuc waa la yihaahaa salaada sujuud waa la yidhaahaa maca dalika lamadaan oo magac rukuuc sujuud yani lama rukni waaye shanigoodna cajiib waaye lamadood maca dalika arkaan waaye oo salaada arkaanteeda kamid tahay maca dalika yani arkaan waaye ikoo salaada arkaanteeda kamid taha lamadoodna keyrkoodi arkaanta oo keyrkoodi ahaayeen way ka fadli badan yihiin way ka fadli badan yihiin gooni ahaan ay ubadi badan yihiin maxaa yeelay arkaantii waa badeed qira ay ahayd yani waaas ahay somanin ay ahayd intii lasoo sheegay yani waxay rugni ah niyeyda ahayd inti inta kaleete lamadood ah u fadli badan arkaan salaad lamadoodi ah u fadli badan lamadoodi haddana waxaa fadli badan rukuuci sujuud sujuudtaa fadli badan maxaa yeelay sujuud rukuuc ma laga maarmaayo ma laga maarmo hadii magaciisi afka asrukuucin wa rugni laga maarmaayo na ma aha hadii afka asrukuucin salaadiisii ansaxayso maxaa yeelay ilaahay qoolkiisii au daliila ilaahay waxaa siri irkacu rukuuca maca araakiciina koo dukahay macoodi rukuuca dugta maxaa yeelay nabiga markiis tilmaamay xadiidkiisii oo sidii yani xadiidkii kumid mashhuur waaye tilmaamayi maxaa siri maxaa siri macnaha waxaa siri yani subaha alayhi salatu salaam ninkii musi salaam wuxuu sheegaya maxaa siri xadiidka aayadda u daliila waxaa u daliila idaa qumta ila salaati idaa qumta haddii salaada inaad tukatid ma doonaysid oo dukaysba ka biirtibaarso horta takbiirka markaa kabacdi marka salaad tilmaamayo markaa kabacdi maxaa adoo uma kabacdi haddana qaataxada akhir faqra ilfaatixata fakabir takbiirto allahu akbar dheh kabacdi yani saas u faqra ilfaatixata faatixadan akri anabigaa siri marka bacdi haddana rukuuc asiri haddana adoo oo rukuuca ku xasilaayo taa daraadeedii rukuuc ma laga maarmi karo yani wax laga maarmaayo ma aha haddaan la rukuucin yani ansaxi mayso ilaahay adkacu maa raakiciina inagana waa heli yani maxaa siri idaa qumta ila salaati fakabir kibaas fakra ilfaatixa uma marka rukuuc waxaa sleeha aqal asleha aqal asleha waxaa sleeha magaciisii waxaa sleeha rukuuc aqal asliha akmal asliha aqal rukuuc maxaa lihina ha aqal rukuuc maxruuf waaye aqal rukuuc waxa waaye waaa lagu helaa yani waxaa lagu helaa yani waxaa lagu helaa qadra subxaan allahi akbar subxaan allah rabbi alcaiim subxaan rabbi alaclaa wabixamdihi ninka oo muctadilka ah oo taagan oo abuuristiisii muctadil ay tahay aqalku rukuuciisi maxaa aqalu rukuuc maxaa lahiraahaa maxaa waaye hadii la su-aalo aqalkiisii ninka oo joogo oo abuuristiisi yani yani muctadil ay tahay oo si bani aadamku sidaw uuman yahay aan faloocneen aan lablabneen oo jira aan qabin maxaa waaye anan xaniya inuu rugma waaye xinxinaan rugmid rugmidu khaalisan oo magaciisii oo khaalis ah rugmidaasu intaa shuruudeeda waaye niftii xaq eh, alqaa'im muctid lkhalqati anan xaniya inuu rugma waaye soo fooraadsado fooraadkaan idhaha rugmidaasa dugid waa la yidhaaha hadduu dugo waaye inxinaa dugid oo amase rugmid oo khaalisan oo khaalis rugmid oo khaalis ah rugma la nkinaasa fiihi isgaabis rogmid fiihi fi linxinaai laa inkinaasa yani isgaabis fiihi fiihi fi linxinaa an ahayn qadra bulugi raaxatayhi lamadiisi alaa cal gaaridoodii qadarkiisa asrogma waaye wataas looma wado yani farahiis looma jeedo faraha isgaartii loma jeedo lamadiisi gacmood oo oo calaaca la yeesiye badoon raaxa l badoon asaabica qadarkaay ku gaari lahaayeen haddii soo qaado oo lugihiisii jilbayaalkiisii as ku gaarsi lahay ada markaas low as damco usiga inaa lamada calaacalood lamada jilb korkoo isku dejiyo kaas aan ilahaa alhaasaan ku ilahaa lambadiis calaacal qadarka jilbaa isku deji lahaay hadis jilbaagaa isku hawa lahaay intaa waay yani ahdu rukbatey waajib ma aha xugunkii aha xugunkiisi waajib ma aha tasbiixaadka lagu akrihaayo subxaan rabi alcaiim wacalaa wabixamdihi subxaan rabi alcaiim wabixamdihi lagu akrihaayana iyagana waajib ma aha wujuubka waxa waaye oo laga maarmeynin in waaye inxinaa maxaa la yidhaha qadar oo drogontid inaad drogontid qadar oo lamadaadi calaacal lamadaa jilba ay ku gaari lahaayeen qadarkaas aad drogontid wadaa waa soo dhawantay qadar haddii aad joogtatid yani inti yani oo markaad jilbahaa qabatid loo aad qaba lahayd qadarkaas ahaan qadarkaas camal aad soo rogontid aa lagaa rabaa haddii qadarkaas aad rogmi weysid oo kor aad tiidna ma jiro taas inaas urog macalqadar oo lamadiisa calaacal lamadiisa jilbo ay askudeji lahay qadarkaas asoorog maalqawaa waasoorogmi maqawanin meeshi la qadarkaas asku qaba lahay farhan ahe calaacal ay kukaasina asoorog maalqawaa markaas intaasna asku xasila al kayfiyadaas asku xasilo waxaa dabdiga idminaanka waxaa waaye idminaanka halaas dabdiga oo itminaanka maxaa waaye yani yani inta dambayso kor asuu yeelo maaho oo bacda rukuucihi inta ka dambayso kor as yeelo iyo wahwiyihi waxaa la yidhaha kuwaasi lama xarakaa la yidhaha lama xaraka waaye markoo yani waa soo socdi rukuuca soo socdi waxaa la yidhaha marka rukuuca soo socdo xarakatulhawiya la yidhaha xarakatulhawiya alla marka lamaadne markiis naqahaaye waaye uctisaalka aku naqahaaye xarakada lamaad xarakat rafci kor noqoshadii la hiraahaa lamada xarako dhexdoodii waxaa lagaa rabaa inaad gelisid tumaaniin xasiloon xasiloon xasilaan inaad gelisid mana xasilaan inaad gelisid xasiloon inaad gelisid xasilaanta maxaa waaye yani aql طmaaniina maxaa waaye maaniinada idan aqlay leedahay aqalkeedi waxa waaye ka u yar qadra subxaan اllahi qadra subxaan اllahi subxaan اllahi qadarkeedi waaye طmaaniina yani qadarkeedii halhaas waaye qadra subxaan اllahi subxaan اllahi qadarkeedi macnaha waxaa loo wadaa طmaaniina macneed waxa waaye inaad sugo asabro xibnihiisii intay ka degto markiis ka soo kaco rukuuca simaado qodamada jilba ashabto asoo rogmo qadar subxaan allahi xibnihiisii inay xasilaan xasilaan alaas asabro qadar subxaan allahi asiraa xibnihiisii inaa dejiyo tadhanaaq aan manaa jirkiisii dhan asnuuxinin alaas oo markii jilba ashabto korkiisii dhan asnuuxinin asaba soo dhaarjiheenin yani ibnihiis astajihalaas marka hawiligiis hooshadii kornoqashadiisi waa ka soocaa waa ka soocaa markii waxaa shardi haddane afka markiis hoowahaayo inaa marka musaliga as hoowahayo baa u shardi ah inaa maqsuudkiisii rukuucas yahay hoowashadaasi as ula qasdaya rukuuc waxaa haddana shardi ah hoowashadaas hoowahaayo oo rukuuca soo hoohaayo marka soo rog maayo waxaan rukuuc ahayn ida suula qasdin awal waa soo hoowatay maala maala waxa waaye waxaa soo hoobta istiri sijda talaawa iska dhaafee rukuuc ka yeelo oo istaan rukuuc ka yeelo marka soo dhaash aayad sujuudas akri sijda talaawa yani aas niyeystay inaad hoobto niyadii saasay ahayd eh. osoo hoodohaas yiri bay talaaba iska dhaafay axsan rukuuc qadow jilbaas qabti jilbihiis qabti ah. macnaha loo oo asoo hoobta talaaba hadda rukuuc markas joogi rukuuc inaas ka helanta ma rukuucaasi mala tirihaayo muctid ma aha rukuuc maluu tirihaayo maxaa yeelay niyadiisii hooshada niyadey rukuucaas ahaay waa kasoo leexiyey waa kasoo iili waaas yani hooshii tilaaway ahayd amase waa dhacayba usigi waa dhacay dhacidiis aayaa sihidi axsan sujuudkeedo ama rukuuc ka dhigo kaas lama tirihaayo malasoo tirihaayo mala tirihaayo waa soo marnay niyada inaad siid yani siid shardiyadeed waa soo marnay takbiirta waxay lahayd oo salaada lagu galay tambismaba shardi waa soo maray yunmadoodii waxaa ahaa labaatan iyo shan faatixada waxaa shardi u ahaa iidane yani qiyaamkiina shardigaas ahay faatixada inaa qiyaamku akriyo in xina looma akrihaayo waxaa qiyaamka shardigii maxaas ahay nasbu sikaarihi ina oo lafduudkiisii as-u macnaha meel as-uleexanin markaas badax asu leexanin midigna asu leexanin haddii saa as yeelo waxba ma taraayo wax ma anfacaayo hmm, shuruudu salaad macruuf waaye shuruuday lahayd iyo faatixadana shuruuday lahayd safiina baluu soo maray marka rukuucu shuruuda inxinaa ahaa yani in la helaa rabaa rugmid waxyaala oo lu magacaabo inxina lu magacaabo inxina yani waxa waaye low asdamco yani inaas yani labadiisi asdoono ilaa labadiisi gacmood labadii jilba asku dejiyo loo asdeji karo halahaas inaas rugba al rabaa sisaas asug yani asoo qaada gacmankiisi asoo hoobs asoo rogmo ilaa qadar labadii jilba asku qaba lahay kaasaa la yidhaahaa kayfiyadan lama shar waay xina loo magacaabo haddane yani nawacaada inxinihii loo asdejiyo karo lamadiisi gacmood oo lamadiisi calaacal lamadiisi jilb lamadii calaacal lamadii jilba korkooda isku deji karo kaasaa inxinaan calaas surugmaal rawaa lama shaqo waayo iyo inxinaas inaas ahaado khaalis ahaado khaalis is ahaado macnaa inkhina khaalis ah macnaha inkhina oo inkhinaas aan ku jirin as ahaado inkhinaas is ahaanin isgaabis is ahaanin alrawaa maxaa rabaa yani lamadii jilbo inaad fidiyo taago lamadiis calaa cal yani jilbihii ay gaaraan sidii adiga oo magaciisii aad yeeli jirti aad fali jirta usuubi ilxinaha rogmidii dargab sidii caadada ahayd ad rogmays rogman lamadaa gacan lamadaa jilba gaarsi macnaha gaas in khinaas isgaabaysaa la yidhaahaa hata ininkaa gaalis maxaa waaye yani waxa waaye lamadaa bero hoos ad yeeshid inta koreysane yani kor ad haati hata alogeya xunee oo iskusoo waxaa la diidaa jilbihii waa gaari kartaa adoo yani soo sidii darab loo fadhiya canunad saan irahdaa waa gaarta mota jilbihii saan waayo inta rasaa madaxa kor uqaadid inta lasaanka hiji taasoo khilaas markaas baa gaari wahaysaa waa haasata gacmkii waa soo gaareen rogbashadaadi laakin waxaa ku jiraa inkhiraaf aa ku jiraa incina kan waay lambadii yani lagoo saacatu taagi lambada majin waa ka lambada xoog ay yidhaahiin incina kan waay laa inkhiraasa fihi saa ina sahaana madaxaasaa tiraahayd ahfad idkaa koreys kor uqaadin inta kaa hoostaysana saa adiyeeshin kalaha kaan inkhiyaas kaama ansaxaayo rukuuc ma la dhahaayo inkhilaasaa la iraa inxinaa la rabaa hormidaa la rabaa haddii gacmihiisii ay gaaban yihiin mala fiirihaayo gacmakiisaa gaabanoo waa gaaraad saas ama waa dhay dheeryihiin usoo taagan yani waa dhay dheeryihiin gacmo dhedheer hawaa usoo saa iska ah as gacmakiisa oo gaarkiisa ama gacmo ma hawo mala fiirihaayo ictimaad male lama gacmanaga mala fiirihaayo macnaha waaa laraba waa laraba waaye ninka muctadil khilqa waaye yani ilaahaysa isqoomi waaye caadi waaye abuuristiisii gacmo ma ka gaabna gacmahii ma dheedheerna gacmo la-aan ma aha low gacanta asoo fidiyo waxay soo gaari adkaasi karaa jilbihiisii adkabaha kaasaa rugmidaad aa la rabaa in waaa lahiraahaa iyo gaabnaantoodii iyo gacmo la-aan waxba ma fiil ictibaar ma leh muctazilataani loo muctazalataan ay yihiin labadii gacmood oo jilbihiisi waa gaari lahaayeen saas yani inaas oo rukuuco aa la rabaa as u rukmo in la waaya aa la rabaa la helin khalaas in la celin waa an waa ka inta waay dumaaniina in la helana waa la rabaa dumaaniina maxaa la yidhi awa iyo shuruudi waaye dumaaniin in la helo waa ka maxaas ahay inxinaa inuu ahaado ma yusama inxinaa wax lu magacaabo rogbid wax lu magacaabo in la helo rukuuc kaas waay rukuuc shuruudiisii wax rogbid lu magacaabo inxinaa inuu ahaado low gacmankiisii as rabo inaad saaro jilka iyo korkooda ad saari karo waa kaas waa kaas kan inxina leedaa lama shardi waa baxeen shan shardi isleeyahay inuu yani waxaa la rabaa dumaanina in la helo inuu rukuucas u qasdo غayra rukuuc inaas u qasdin shantan shuruud ay leedahay rukuuc aan ahayn inaas u qasdin al rabaa maxaa la rabaa shuruudeed waxaa rukuuca shuruudaas leeyahay shuruudiis inxinaa waaye waxay oo musamaa inxinaa lahiraa in la helo waa la rabaa inxinahaas inaas ahaada la rabaa low asra inaa gacmankiisi lamadiis calaa calood inaa jilbaha korhooda asaar saari lahayd lama shardi hiyo waxaa la rabaa inay ahaadaan umaaniino in la helan waa la rabaa markiis rukuuco umaaniino xasilaan in la helan waa la rabaa macnaha meel dhadhaqaaq jirin korkiisa dhan inay dhadhaqaaqin ay degaan waa kaas degaankaas korkiisa as deganaado oo isku dego ilaa subxaan rabbi alaclaa subaan rabi lcaiim askira haddana waxaa shardi ah inaa rukuucasu qasdo sii soo sheegni waay hadiisu qasdo yani wax kaleete iyo rukuuc waxaan ahayn inaa isu qasdin a ah shuruud shanta shuruud ay leedahay akmaluhu marka waxa waaye waxa waxa waaye intaan waay marka yani saa loo rukuucasna wa hoortiisa wax soo mari jilbi soo haastoo rukuucsan ama waxaas soo yani aad maray bahal aad martay hortiisa bahalkii diridiisii nasirad ahay waa laga rabaa inas dilo wakti socdaa aiska dilo wax ma dhiwaayo waxba ma dhiwaayo bahalkii hortiis soo maray dilkii asdilaayo wax ma dhiwaayo walaa yaqsida macnaha hawiyaha hooba shadaas rukuuca geyrkiisa asu hoobanaa la rabaa haddii geyrkiisa asu hoobto macnaha rukuuc waxaa lamid naxwa rukuuca ictidaalkiisa masala saas tashriik yani ala geliyo macahu gala yani masaamehaayo macnaha waxaa su hoobtay o si horta waxaa soo baxay asu degi asu socday inaa rukuuc a ahay asu hoobtay kaas usu hawshadahaayo waxaad dili masalan ba dibgodaas dili oo kusoo socda ama aweesaas dili lama afcaal waay hawshadii iyo dilkiis dilaayay waana badan waa baki seeleelaa afcaashaas badan waa la dhaafaa maxaa yeelay inaas dilo madluub waaye madluubaas ahaay aweesa famaadooda kula mudin jaaza qadluhumo low iyo waxaa la hiri nin arti soo maraayo sreewaay aalo xariisatay imaam rabli waxaa leeyahay taa salaad oo kuburaysi tanne haddii badan tahay ma kuburaysaa la helay kanne dafciya asal u ahaa mafruub ah waxaa farqi ku jiraa ninka oo magaciisi ninka soo maraaya reebidiisii waa la jideeyey waxaa loo jideeyey ninka dukahaayo hortiisii maradiisii salaadiisas waxu dhimaa badigiisa tisbatane khushuuca zuuliyaa waxaa la arkaabe waxii loo jideeyey yani inaa aska tago salaadiisi kaamil ahaasha la rabi intaan aweysadii dilkeedii matluub waay idana dararkeedii la reebo dafal caduub afcaasha kasiirada ee ilu helaayo waxba dhiweyso al waba dhiweyso hawiyi alhawiyi ama huwiyi idinka maxaa qabtiin shee axmed hawiyi miya alhawihi mano waa godimo mase waa kordhaw kordhaw le kaasaa mashhuur ah godida hawiyaa jirtaa godid ciida yani ka mashhuur ah famaa yarmi hawaayaawi sacmal waay haddii huwi liraa koridaa loo wadaa huwi baqiya yabqaa macnahu bian tastaqira acdaa'uhu xibnihiisi inay sugnaadaan waayale halihi tumaninada maxaa waaye bian tastakira inay sugnaato acdaa ibnihiisi ibnihiisi inay sugnaadaan sukuun waaye yani tumaninada sukuun bacda xarakaad yadaha xasiloonaan oo xaraka bacdigeedi ahaad ama sukuun oo bayna xarakatayni ahaatay ama xaraka bacdigeedi ahaad ziyadatu hafi ra'si yani makaafi hali inkhinaas iyo asu ogaateen waxa waaye isgaabiskaas waaye haddaan soo sheegnay isgaabiyo waakmaluhu aska duwaaye أكمل الركوع إمام نووي وحش رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأكمله أكمل الركوع ركوع أو كامل آشى بدن تسوية ظهره منك مصلي آه dushiisii simideedi waayo iyo wacunuqihi loqontiisii loqontiisii iyo magaciisii dushiisa inaad simo asfidiyo markaas yani inxinaa oo khaali hogmid oo khaalis ah oy naqdaan yani loqontii iyo magaciisii iyo magaciisii dushiisii inay naqdaan seef balaaran camal ama loox oo kale naqdaan loox oo kale naqdaan kaصaxiifati manaa sinf balaaran oo kale fidi saas oo kale oo fidsan ahdaan ama loox oo balaaran camal ay nahdaan oo fidsan aqbalkii kaa waay liitibaaci subanaa lagu raaca sala allahu alayh wasalama rawaahu muslimaa wariy haddii saa yeelin karaahas ku dhacaa imaam shaafici waxaad ku cadeeyey kitaabkiisa um ah wanasbu fakdeyhi nasbu saaqayhi lamadiisii xoog oo macnaa majimi kuwa bayaalkiisii iyo wafaqdihii lamadiisi cajar kanaas o akmalki kaa waaye akmalka intaa waaye macnaha haddii saa yeelo waa u kaalmay ha haddii faqdigas maxaa yeelay hajarka saaqas kaalma u yahay lamadiisu ubo jilba malaawo maxaa yeelay tashwiit الظahri waxaa lagu gaaraa taam ahaashadiisii insaa loo fajiyo saaqayhi ladfu saaqayhi akmalkiisa aqal aan sheegnay akbal aan sheegnay tashwiita dahrihi macnaha waxaa loo wadaa ninka dukahaayo dushiisii iyo iyo magaciisii loqontiisii yani inaas yan markiis xukmu inaasimo inay ahaadaan lamadoodii hal saxiif oo kale ay ahaadaan ama loox oo toosan oo kale ay ahaadaan macnaha waxaa loo wadaa madaxa kor ha usoo qaadin <coughs> ana raaraacinin ina madaxa ka go'san camal ahaan haddii raaraacisid qosaantiraahayd markii rukuucid madaxaa go'sanaa la hudaa korna au taagin oo yani waxaa ka baxaysaa yani inxanihi نصب saaqyhi akmal akmalkiisa bahri iyo nasbu saaqeyhi lamadihiisa xoog ama lamadii kuwab inaas oogo macnaha inaas oogo kaasa iyo